ila alqurbu inay dhowaadaan maahane kalfadaai sidii banaanka joogay waxay yidhahdeen war waxaas shardi maaha ha isgarab yaallaan xiriiri iyo ha isdaba safay saddex dhudhun iyo waxba kama jira dheen shaaficiyada madhabkeedana keeni maayo warkaasi qaabkii madhab imaamu shaafici qaab saxa looma istimbaatin bay yidhaahdeen istimbaatku wuxuu keenayaa sidii banaankii oo kaleeta labada qolay labada qol waa inayna saddex boqol oo dhudhun ka badan isu jirin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 labadaa mawduc keliya weeye waxay dhahan alkhilaaf mursal khilaaf mursal aan la rajixin weeye intuu sayniye fawajhaani ama uu ku yidhaahdo wax lamida uusan tarjiixa sheegin waa labadaa mawduc keliya mawdican iyo mawdica nafaqat aqaarib ku iman doona laakiin imaam raafici waa sideed mawduc wey muxararkiisa sideedii lix buu nawowi kala rajaxay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 falaa salaata ila almaktuuba marka waxaa imanaya masaladii mabaaxiftii almuqtadaa la dhihi jiray haddii falaa salaata la yidhaahdo rukuuciyo sujuud daahira way socon kartaa falaa salaa saxiixa miyaa falaa salaa kaamila miyaa falaa salaadan maxaan qadaraynaa muqtadahaasi cumuum baa la qadaraa mise khusuus baa la qadaraa baxdigii usuuliga ee dhibka badnaa iyo muranka badnaa